wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulamiye muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun barnaamijka falaqaynta waxaynu ku eegi doonaa howlgalladii ciidamada dowladda saacadihii ugu dambeeyey ay ka wadaan gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud iyadoo halkaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka sameeyeen ciidamadu kulana wareegeen deegaana dhowr ah waxaan eegi doonaa haddaba sida abaabulka uga socdo gobolada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay diyaargarow xoogan ay dadka deegaanka u galiyeen dagaalka al-shabaab looga saaray deegaanada ay ka heystaan gobolada dhexe ee dalka qodobkaas ayaan eegi doonaa saaxiibayaal oon barnaamijkeena falaqaynta kusoo qaadan doonaa xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah oo kale iyo falaqaynta

is aaminaa noo qonays ku uursanbaa laam soocan baan ahay eebow allahayo adiguna nataagee ilaah waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ciidamadu ka wadaan xadka gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe halkaas oo ciidamada dowladda ay saacadihii lasoo dhaafay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo dhaca waxaa sidoo kale socdo abaabul ay wadaan madaxda kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale bariga gobolka galgaduud deegaanada dhaca oo ka kala socda gobolka shabeelaha dhexe deegaana kamida ah iyo gobolka hiiraan oo sidoo kale magaalooyinka qaar abaabulkaasi ay ka wadaan iyaguna dhanka dadka dega gobolka hiiraan waxaana maalmihii lasoo dhaafay abaabulka uu ahaa mid aada u xoogeystay iyadoo isku soo baxyo sidoo kale ay ka sameynayeen dadka deegaanada gobolada hiiraan ee shabeellaha dhexe dega iyadoo madaxda iyo xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaasna ay kulamo la qaadanayeen qaar kamida ah xildhibaano xildhibaano hore waa xildhibaano hadda joogo siyaasiyiin saraakiil iyo madax hadda tala ayaa qeyb ka ah abaabulada ka socda hiiraan iyo shabeelaha dhexe waxaana ay dadka deegaanka si ka duwan sidii hore markaa si u muuqato ay u wadaan abaabulka lagu abaabulayo dadka deegaanadan kasoo jeedo ee al-shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin deegaanada goboladan dhaca iyo sidoo kale xadka ay wadaagaan gobolka galgaduud iyo goboladan markaas sidii looga saari lahaa qeyb ka ah abaabulada ka socda halkaasi xirsiimaan imaan ayaan wax ka weydiinay abaabulada halkaasi ka socdo iyo sidoo kale weerarada al-shabaab laga cabsi qaba inay muqdisho ka geysan karto iyo fariismooyinka kale ee ciidamada dowladuba ay ku leeyihiin gobolada kale ee dalka inta dagaalkan socdo horta oo mahadsan tahay eh, barnaamijkan abaabulka hoos socda eh, waa waa tii maogsoon tahay meelo badan la tegay haddana dib looga noqday eh, dagaalna mar haddii la galo qaladaad uu leeyahay oo waxbaa laga bartaa marka qaladaadkii dhacay baa wax laga bartay deetana in hawshii la saxo ayay koley madaxda dowladda iyo kuwa ninka ladhahayo dowlad goboleedyada ayay ayay ku mashquulsan yihiin marka shaqadu marka siday u socotay abaabulkeeda iyo iyo isku xirka deegaamada ciidamada joogaan iyo meelaha la socdo hadba meel la qabanayo iyo waa farsamadii istaraatiijiyadii ciidamada waaye waxyaabihii qaldamay oo horool dib loo saxayana waaye markaad aragtay abaabulka socdo maxay kuula muuqataa in eh, dagaalkan uu ku qaadan karo ciidamada xooga iyo dadka deegaanka walahi de eh, dagaalka horta sidiisaba barkii koobaadoo la bilaabay siduu ku socday dardartii ku socday dadku waxay isdhahayeen bilba qaadan maayo eh, marka qaradaad dhacay qaradaadkii dhacay baa bahasho dheereeyay hadda marka sida abaabul ku socdo haddii qalabaadka ilduufka laga ilaaliyo oo dagaalku ilduuf uu leeyahay ilduufka laga ilaaliyo la saxo waxyaabihii khaldamay hore yani wax laga barsto sida hadda uu ku socdana uu ku socdo waxaan isleeyahay ugu badnaan soddon afartan cisho saasaan yani isleeyahay waayahay laakiin furunta ma joogno oo yani wa wuxuna waa qeyb wax dhiman waaye wax si wax noqon doonaan ma ogin laakiin sida waxu socdaan qaladaadka hore ninka la yidhaahdo sixitaankiisii iyo abaabulkiisi iyo wax isku xirka sida hadda socdaan soddon afartan ayuu eg tahay shabeellada dhexe deegaana ka mid a ah ayaa saacadii lasoo dhaafay ay la wareegeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogaba ka waran siday kula muuqdaan deegaanadaas ay la wareegeen oo markii hore ciidamadu ay kasoo gurteen waa meelihii markii hore la qabtay dib looga baxay oo dana dib loogu noqday waaye Mm, marka waa horumar um, in hore usii socdaana waa muhiim inay hore usii socdaana muhiima meelihii la qabtay dib loogu noqonayo waaye waa sicitaankii iyo abaabulkii ay qayb ka tahay marka waa waa horusocod horusocod weyaan dadka shacabka ah in aada loo abaabulaya ayaa muuqato muxuu kaga duwanaan karaa abaabulkan abaabuladii hore ee dawladdu ay samaysay ee dadka shacabka ah inay al-shabaab iska dulqaadaan markaa lagu abaabulaya waa barnaamijkaasu horta abaabulka socdaa markii horena abaabulka qaab uu socday haddana qaabaa loo dhigay waa muhiim oo dagaalkii hore socodkii hore xawaaraha raxa ku socday waxay ahayd abaabulka kacdoonka shacabka kacdoonka shacabka ayaa dib loo soo cusboonaysiiyey oo weliba isagiio la qaabeeyey oo berigii hore si fiican looma qaabeynay hadda waa la qaabeeyo dee ciidan maaragtay shacab oo ciidamada dawladda ka barbar dagaalamaya berina hadday rabaan ciidamada dawladda ku biiraya weeye oo weliba gunno leh oo sida hadda aan xogta ku helayo gunno loo bilaabay marka sidaasuu dee markii horeyba ku ficneedba waagii oo ciidamada soomaalidu ay etoobiya iyo soomaalida dagaalameen oo toddobaatan iyo toddobadii dadku u yaqaaniin ciidamada eh, qaranku soddon kunay ahaayeen markii dagaalku bilaabanayay eh, bil gudaheedna toddobaatana gaareen intaas lagu darayna dad shacabo la abaabuleyahayd kadibna ciidamada caadiga ah ay ku biireen marka waa barnaamij abaabulkii kii oo kale waaye waa farsamo haddaan dib looga noqon oo shaqada siday tahay loo wado oo hogaanna fiican loo sameeyo waa shaqada waxay gelinayaan energy xoog lahay gelinaysaa shaqada sidee looga hortegi karaa marka in qaladaad mar kale ay dhacaan haddaa mar ilduufto mar labaad inaa ilduufto maaha waa qaladaadkii hore waa muuqdaa in qaladaadkii oo kale iyo wax lamidu soo noqdaan in laga foojignaado dagaalka lala socdo isha lagu hayo waada madaxdiina kulli way joogtaa oo hadday madaxweyneyaasha dowr goboleeda tahay iyo haddii madaxweynihii tahaba kulli furunta lagu wada jiraa marka waxaan rajaynayaa markaan in ilduufka ay iska ilaaliyaan maamulka gobolka banaadir waxa ay sheegeen in al-shabaab ay ka geysan karto gudaha muqdisho ee eh, qaraxyo iyo waxyaabo dhidi ku ah amniga maadaama culays uu ka saaran yahay eh, gobolada dalka oo dagaalo ay ka socdaan sidee marka amni darre in muqdisho ay ka dhacdo eh, looga fejignaan karaa waa sax waaye oo shalaba dagaal ka dhacay ninka la yidhaahdo eh, dagaalna kama socono hadda furun dagaal gooniya ma ahayn kastoo meel ciidan degan yahay ay meelaha abaabu ka socdo ma ahayn meel yani hadda waayadan dambe dagaal ka dhicin laakiin ciidamadu joogaanay ahayd nimanku marka waa waa inta tabartooda inta tabarta ku jirto jaanitna ay hayaan hadii meel laga caburiyo meel bay wax ka geysanayaan marka oo in foojignaan in loo yeesho waana isleeyahay kole ragga hawsha ku jiraa way foojigan yihiin oo meel walba oo yani waxaana markhaati u ah dagaalka shala dhacaya markhaati u ah in in foojignaanu jirto hadii meelaha kale dagaalku soo dhaco cagta la mari jiray shalay si fiican baa la iskaga caabiyeen ciidamada marka in foojignaanu jirto saasa yani yaa markhaati u ah siyaasi xirsi imaanaya waxa aan wax ka weydiinayay howlgallada ka socda gobolada dalka ee markaa mar kale loogu diyaargaroobaya sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada dhaca gobolada dalka ee dhexe waa gobolada dhexe ee dalka dhageystayaal falanqeynta ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay faryaadhaha kalemaanay meelo badanoo shabaab lagu galayaan arkaye alla maxaa ku dhacay nimanka maxaa ku dhacay alla maxaa ku dhacay war cabdulla waxa kaloo hore loo yidhi waayeelnimaadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo allayleh waa la gubay shabaabkee waa la galay godkoodii ayagiiyo gantaalkuna isma waayi doonaan isma waayi doonaan warkalamaanay war ma haysiine dhammaan dhulka soomaaliya shabaab awdheegloo kale allaha uga dhigo sababtoo ah hadda ka hor beri waxaan ogaa boqol iyo ka badan looga dilay ta soo weerareen maantana sidii oo kale maydkooda hadaadsan baa layidhi hadda maxaa i keenaa ka raacday war axmedow kuwaa garabkooda ilaah waa ka baxay waxaan dhihi lahaa al-shabaabku soo duulay ee damac u afeeyey ee nabadda diiday in badan dhiigga daadinayey daanyeerka hilibkooda cunay waa ku diirsaday aryadhaha hore waxaa loo yidhi daanyeerkii nin daabana wey kadaaqa beerta waa daabal daanyeerkii nin daabana weyn kadaaqa beerta waa daabal war kalamaana war ma haysaana duqayntiiya dagaalka dagaalka lagu haayo miday ku caroodeen ma aqaane dadkii wallaweynaya aqbadhi weynaya dhulkaa deganaana labalaba isku waraysanayaanoo nimankani maxay nagu maageen bay leeyihiin sababtoo ah dad masaakiinoo waxay ku amraan fuliyay ahaayeen dagaalna lama aanay gelinoo sida beelaha kale weli aanay kicin ayagoo warmoogahayaana guryahoodii dab lagu qabtay weliba muddaa been lagu maaweylinayo qabaa'il ka mida kuwa deegaanka ay dhahayeen ansaar baa tihiin waxayna ku war heleen iyagoo tuulooyinkoodii dab la qabadsiiyey marka calaa kulli xaal qof kastoo cadowdu tugsada darxumaa u dambayn dadkii berkaasaa andudhay aniina ka darsamay wal oodoranga la sheegay deeroo widaayow wal isdaari yadheegi jari war waxaa maqli jiray ninkii ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war wax kalood ka tagtay dhulkasow anagu melihin cirkasow anagu melihin war guryihiiba garab ku qabanayaan baa laydin yidhi dad falan baa tihiine warnamiyo hadda ka hor tuuladad beeraley ee degana beeroon foofen lanko jenleen haafada lanka tabi madaasa may suubiyey mundul mundul wii gobore aman dheer dumi ya dabka gobadi owlaad ha goradaasan idoo roogen iyoon ha ka hoomen madaasa onogii meelaha roogsoobantay gobodo dabka kiride kii dabka kirida mee kii kale rooro buriyaatan dabka kiride kii dabka kiridina bahey hatan urdugdohonagadi hatan koo kale ha dabka kiride madaasa dadkii beero ka moganaayeen uunkii ubaridiis kor ha ka arageen owlaadagayloodiyona hadheegayna ha rooren bilaanha goradaasan aayo uurnugulaa booraasku lagumen madaasa usiin heggantirogsay ulukutaagsidimaarey waryaahtanti wuuwuu iingalatin walaagidhibean meeluunka mari mooshiidin kii rooragoobashi koofade kii adabka giridigadiisa koofade kankala dhilingeliyaa koofade waryahan tahta wiigwiig iingalatin tuur samaale untiisan gooytanaari <laughs> wailinka mari mooshiidinaysa munguwowga war madayo taasoo kale hadda ka dhacdo nin qori isagaba wato waalan ayaa aqalla soo dhex maray markaasaa ninku yidhi war ninkaan amu aqallada naga gubaa dabeetana inta kula jiireeyo war waad xasuusista boqolkiiba boqol waa maadsanta markaasuu aqalladii mid kasta dab suray gurigaaga alla biimiya xaafaddaas ku dhacday aryaadhaha samidee cabdulana wuxuu yidhi shabaab waxay dhaheen how hadday daayuuraad soo diireen daadaanaaqaaday aan deegayn hadday daayuuraad soo diireen daadaanaaqaaday aan deegayn maqli jiray doontii shabaabku waa degtee ka daataa duulkii saaraanow wadalaba waxaa kaloo la yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin way isla darsaani war waxaan kaloon maqli jiray duufan ku qaadiyo waa sahal dabayishuye ayaandaadku kuula tegin waranin wali kala dheegi jiray allahayow dalmaaqaan allahayow dad ma aqaan eh? qoridaad wadaan ahaaye dow yahay iga raarido war mid weyn oo soo cararay wuxuu yidhi eh? haddaan ka daawobo eh? darale mar kale dib uguma noqdeen war kalemaana war ma mahaysaane gobolka mudug magaalada gaalkacyo fadeexe aad u foolxun baa ka dhacday caloolxumo iyo murugana waa ka dhalatay falkaa dadkii sameeyeyna hal mar bay magaaladu wada habaartay gaadhida intii maqashana way ka calool xumaatay waana habaartay haye dukaankii falaaskureba ayaa dib lunfuray warmadayo warkaana dhex geline eh. nin dhallinyaraah oo dhakhtara ah oo wanaag iyo samafal lagu yaqaanay eh. ayaa lagu dilay xaruntiisa caafimaadka gudaheeda ayagooy taagtaagan yihiin qaarna fayl ugu jiraan dadkii uu daaweynayey hadda alla u naxariistee dhaktar sakariya cabdi jaamac dilkiisu eh. waa ciil iyo caloolxumo iyo cudur ha loo baaba'o waana kii dawayn lahaa kuwa dilay war digtoorka ilaahay ha u naxariistee geeridadisha geedkahabowarbawasaakaydii hore markaasdoosaan warkaa tiiraanyada la maqlaye doctor sakriya ana qabiil baa loo dilay baa la leeyahay laakiin dan qabiil kama shaqayn jirin dan guud caafimaad buu ka shaqayn jiray hadda ka hor intuu noolaallahu naxariistana qoraal uu soo qoray wuxuu yidhi dadka bulshada indhaha u ah waxgalka iyagoo aan dembi geysan yaan si ciyaar ciyaara loo dilin hadda ilaahay ma qarinay nimanka dilay siisii kaamara dubto saddex nin oo walaalayna ahayn baa la sheegayaa war labada dowlad goboleeda magaalada gaalkacyo maamula ummadda soomaaliyeed anigoo afkooda wada ku hadlaya waxaan ka codsanaynaa digtor sakariye nimankii dila inaysan baxsan sharcigana la hor keeno sababtoo ah nin dhallinyaraa ah oo lagu tabcay oo wax la soo baro bulshada u shaqeeyu ahaa wax ku qaadan maysan wacdaaraha adduunkee weydiiya culimada aryaadaha digtor sakariye iyo dadka lamidka ah oo waxgalka ahu waxaa loo dilayo waa ummadda indhaha ha laga rido geerida digtor sakariye ee u dambaysanahae ciil iyo caloolxumayba ahe ahayd hadda wax kale anigu ma awoodo waxaan leehay dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsii war soomaalida ayadaa isku maqanoo gacanteeda iska goynaysee hadda ka hor afgooya dhakhtaraa qalliin sameeyey intay kalkaalisada u diyaarinaysa qalabkii ayuu bannaanka soo istaagay kadibna cunug shabaab oo ordaya inta yimid oo shan xabadood ku dhuftay bukaankii qalnaayna markuu dhakhtar badbaa baadiyo waaye ilaahayaa wax badbaadshay asna waa xijaabtay war waa gacantaada isku dil urbow anigu waxaan quustay kontonkii dhakhtar jaamacadda banaadir markii hal goob lagu wada qarxiyey dirnaxaa ma kugu yaallo innamay damqanaysaaye war kalemaana war ma haysaane waxaa la yidhi somalilan ciidamadii ugu tirada badnaabee gobolka sool la yidhi war muusaw ciidanka fasax miyuu aqbalay war calaa kulli xaal dagaalaan midki khawaariijta ahayn soomaali uma bannaana wax laga faa'iidayo aysan cayr iyo cadaab ahaynna ma jirto waar waa kugu dhimay oo kaa dhimay war waxaa la leeyaha deegaamo hoostaga ah dhuusamareeb waa la duqeeye yaa wax ku noqday war ma diyaaraddii somalilan talle baa soo kacday waaqlo waxaa ictiraaf lagu siiyaa cagtiba dhigi maysid war ciidankii liyuuboole shawaabiye axmed dahaye waan kala dirayaa deegaanka soomaalida weli dad shacabay kula dagaalamayaan baa la leeyahay markaa muu balanta fuliyo dhibkoodu wuu bataye warbo waabi axmed markuu ka soo jeestay jabhaddii tigreega amxaalal qoortou gashaa la yidhi soomaaliduna waa u dhiman tahay soo maahan war abiy axmed markuu ka soo qayb qayb galaa caleemasaarkii madaxweyne xasan shiikh af soomaaliya ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya nabadan u rajaynayaa marka maxaad soomaali ugu dilaysiin waaba nin soomaaliyae warba badurrawuu ka tanaasulay war wallaweyne webigan mar kastaba nigu fatahaa maa yaro xaggayga u soo leexisaan war webigaiyo maysa gaalkacyaa kuu dhow haayade gooja cadda soo tallaabin karaa warba waxal anigu waxaan dhegaysta dabageed iyo sanbalooshe labadooduna waa kala darraayana waa iga yaabiyeen oobow ma eranghe dabageed wuxuu yidhi wax badan baa laydhiintay gaalkii dabageed ahaa aawe maanta aniga iyo sambaloosa iyo dhammaan shacabka hiiraan isku dakana waaye shabaabkuna cadow buu yaho ciduu badbaadinayaa ma jirto xitaa xoolihiinna waa u dakanaysan yahinoo ma dhaafayo haddaan dagaalka wadagalla war kale ma yaalle xildhibaan sambaloshana wuxuu yidhi kala hari mayne soo dhaqaaqo qofna yuusan joogin war hooyo cajiiboo dagaalka ku jirta ilaa markii uu bilowday oo la yidhaahda cabdiye cabdulle waxay tidhi anigii shan wiiloo dhalayaa ku jirna dagaalka tan iyo markuu gobolka hiiraan ka bilowdana waa wadnay haddana waxaan go'aansannay ilaa buur inaan soconno marka ilaa hooyadaasoo kale dadku wada noqdaan khawaariij laga adkaan maayo hadyadhaha reer hiiraan warka horey u caddeeyeenoo waatay dhaheen waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeennaba ina soo dareersha fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeennii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo Thank you.